والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد dariskeennii baynu halkii kasii wadan doonaa insha allahu tacaala wiigan wixii ka dambeeya salaasadii arbacada aynu ka dhigan insha allahu si khamiistiiyo jimcada loo nasto waaya sabqu lisaan baa iska jiro qofka bani aadamka ahi marka uu idaa tasadaa litaaliifi waa waatii aynu soo maraynay in akhbaar iman karto markaa waynu sixi doonaa insha allahu kal haddii la duubayana wixii ama carabku booba kitaabkana waxay igu dambeysay diraasadiisa afar iyo siddeetankii bishii tobnaad ayaa macnaha akrin aan akriyay ugu dambeysay inkastoo dee axaadiis iska waadixiyinoo si wanaagsan ba u sharxay marka wixii carabku yaro khariba waa la sixi doonaa insha allah waaya kitaabu dahaara waa kitaabkii ka warramayay nadaafadda ila nabigu wuxuu tilmaamay addahuuru shadru liimaan iimaanka barhkii weeyaan nadaafaddu aada baanaynu maanta ugu baahi badanay oo dhalinyaro iyo odayaal iyo dumarba waxa weye shaygan shay aada iyo aada loogu baahan yahay baabkani waxaa loo baahan yahay in dumarkii loo gudbiyo iyo dadkii maatid ahaa gurigii bay inoo nadiifinayaan weelkii bay noo nadiifinayaan dharkii bay noo nadiifinayaan aynu ku cibaadaysanayn maxaa xalaala maxaa si xaraama sidee wax loo nadiifin karaa maxaan waxba nadiifinaynin in arrintaa dumarku ay xog weyn u yeeshaan aada bay muhiim u tahay wuxuu ugu horreysiiyey kitaabu dahaara sheekhu ama inta badanba kutubta loogu horreysiiyey axkaamta dahaarada cibaadaadkaa usoo horeeya caqiidada iyo cibaadaadku waa xaqi ilaahayo xuquuqdao dhan bay usoo horeeyaan iya wixii axkaama salaadaa ugu sii horeysa wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam in salaadana miftaaxeeda iyo furaheedu uu yahay dahaarada miftaaxu salaati dahuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim furaha salaadu waa dahaarada buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka shayga furaha in haddii meel la gelayo waa lagama maarmaan in lasoo horreysiiyo dahaaradu waa ilaa afar martabo ama afar jaranjaray leedahay laba daahirka ku tacalluqa ama muuqaalka qofka iyo laba baatinka ku tacalluqa labada daahirka ku tacalluqa ama qofka muuqaalkiisa waxa weeye aynu ka hadlayno wixii nijaasa qofku waa inuu ka nadiifiyo maradiisa iyo jirhkiisa iyo meesha uu ku tukanaya ama uu seexanaya dee uu iyo suuqiisa iyo waa inuu ka nadiifiyo waa dahaaradii muuqatay xagga jidhkiisa qofka wtahiru ljawaarixi min aljaraatimi min aljaraa'imi walaathaam iyo sidoo kale xubnaheenna inaynu ka nadiifino wixii dembi ah ila nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka in uu dembaabayo sinaysanayo xataa ishiisa iyo dhegtiisa iyo gacantiisa iyo cagtiisa oo sakiirada dembigan aynu arkayno ayaa ah uu nebigu ku tilmaamay sino kolleyba qofka bani aadamka ku dhacayo marka macsiyada oo xubnaha laga ilaaliyo waa dahaara qaybta labaad waxa weeyaan tatiiru lqalbi min alakhlaaqi lmadmuuma qalbiga oo qofkii akhlaaqda liidata uu ka ilaaliyo sirta uu qarsanayaana ay noqoto sir isaga iyo ilaahay ka dhaxayso oo wanaagsan oo ilaahay waa inu ogaadaa inuu qalbigiisa eegayo qofkan taasina arrinta dahaarada ugu muhiimsan weeye kam wa kam imise qof ayaa dharkoodu cadihoo cadar ka soo urayaa laakiin wax ku hilan yihiin oo runtii kibirkiisa iyo xasadkiisa iyo waxa qofkaa ku siia marka la eego waxa eh, daahirkiisu eh, baatinkiisu uu ka liisay in fara badan daahirkiisa marka labadaba waxaa wada ishaaraysa aayaddaa ilahay ui suurat lbaqara ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin ilahay wuxuu jecelyay atawaabiin kuwa tawbadda in badan badsada wixii dembiyahay galeen ka toobadkeena macnaheeda waxa wey toobadaasi waxay tilmaamaysa qofka oo nadiifiya baatinkiisa cudurada qalbiga shakiga shirkiga nifaaqa kibirka xasadka wax alla waxaa ka nadiifiya wa wayuxibu lmutatahiriin waa tanaynu ka warramayno jidhkiis dee waxaan cibaadaadku ay ka ansixlaayeen waayo intaa markaynu ka soo gudubno maxaa lagu dahaaro qaadan karaabaa isweydiin leh asalnimo waxaa lagu dahaaro qaadan karaa waa biyaha ayaa asal u ah waayo ciidda iyo waa kusima uun marka la gebagabaysanayo ciiddaasi kusimun bay biyaha ka tahay laakiin asalka dahaaradu waa biyaha sidaa darteed bay noqotay biyaha xukunkoodii in laga hadlo biheebaa wax nadiifin karaa biheebaa mustacmala qaybaha biyuhu maxay yihiin axaadiistii biyaha ka warramaysa ah, ayaa ayuu halkan kaga hadli doonaa sheekh waa nicmooyinka waaweyn iyo cadiyada ilaahay uu bixiyo ee lagu manaystay bani aadamka wajacalnaa min almaai kulla shayin xay noo wax kasta oo noolna inay biyaha ka soo jeedaan baa nasku tilmaamaya sidaa darteed bay haboon tahay in aan lagu israafin oon lagu xadgudbin oo aadaabta biyaha lagula dhaqmayay ka mid tahay in si wanaagsan loo ilaaliyo aan lagu xadgudbin oo israafka laga ilaaliyo walo waa kuwa fuqahadu yidhahdo bad qarkeed webi qarkiiba qofku ha joogay inuu israafka ka daayo dahaarada waayo xadiidka koobaad wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi fi lbaxri fii shani lbaxr isagoo ka waramaya badda iyo arrinkeeda huwa dahuuru maahu buuri biyihiisu waa ka ay nadiif yihiin biyaha baddu waa nadiif alxillu maytatuh daktigiisuna waa xalaal badda in la cuno xadiidka intaasoo sheekh baa warisay akhrajahu alarbacatu wabnu abi shayba wallafdu lahu wasaxaxahu bnu khusayma wtirmidiyu warawaahu malik washaaficiyu waaxmed xukunka xadiidka kolka la eego ama derajadiisa waa saxiix saxiix weeye sida uu saxiix ku noqdayna waa kaa taqriirka sheekhu ugu qabanaya adaasi raajici mufradaadka xadiidka iyo eray bixinta waa baxri muxuu yahay dahaaradu maxay tahay xilliga uu sheegaya waa maxay daktigu muxuu yahay deelahaa ku wada ishaar shayga dahuurka haddii daada la fadxiyo uhuur iyo dahuur baa kala duwan dahuur haddii daadii la kordhabay waa sida wadu oo kale waa biyaha lagu dahaaro qaadanayo duhuurna waa ficilka laftiisa dahaaro qaadashada lafteeda waaya alxil waxaa looga jeedaa shayga xalaasha an ah wey alxalaal almayta bakti waxaa lagu tilmaamayaa wixii aan gawrac sharcigi ku dhicin olahada la gawrace haddii aan si wanaagsan loo gowracin ama cid aan ilaahay ahayn loo gowraco waa bakti uun gawracaan sharci ahayn wixii ku dhaca laydhaa bas ama in wixii aan gawracba la taabsiinina sidiisa isaga dhinto mustafaadaadka xadiidka aynu u galno imaamu shaafici waxa uu leeyahy xadiidka waxaa loo arkaa inuu yahay nisfu cilmi dahaara cilmiga dahaarada barhkiibuu tilmaamaya waa xadiid weyn oo usuusha dahaarada in fara badan ka warramo masaa'il badan koobsado muhiima xadiidku waxa uu tilmaamay biyaha badda in la isticmaali karayo ama maydhi ama wayso ila asxaabtu waxay yidhahdeen in yaroo biyaa badda u qaadanaayo cabitaana ugama maarano cabitaanka marka ma iska cabnaa kuwa aanu sidano o kuwanama ku dahaaro qaadanaa baddo haabna waaya biyahaasi waxa ay kor yeelayaan jinaabadii wayse la-aantii iyo nijaastii intaba la yskaga nadiifin karaa biyahaasi marka uu midabkoodu isbedelo ee shay daahira uu isku bedelo waa iska sidiisii buu noqonaya macnaha wax daahiri hadday bedelaan wax nijaasi hadday bedelaan waynu arki doonaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'idaysanay qofka musaafirkaa daruuri inaanay ahayn biyo dahaarada ugu filan inuu mar walba u qaato ile waxay leeyiin yarun baa nusifana cabidda noogu filan masalada kale uu sheekh ku ishaaray waxa weeyaan qasriga halkan ku jira laysa calaa baabi adahuuru maau macnaha qasrigu waa hadalkoo meel lagu koobo inama alacmaalu biniyaad oo kale tacriifu darafayn baa la idhaha waa suwarta qasrigay kamid midta cilm albalaaqa intaasuu sheekhu yaro ishaaraya marka adahuuru maauhu biyihiisoo qurun baa nadiifa ee biyo kaloo nadiifa saa looma fahmaye inkastoo daahirku caynkaa yahay laakiin wixii kale ee diye nusuustu ay tilmaantay in lagu dahaaro qaadan karana way soo gelayaan waxaynu ka faa'idaysanay baktiga badu inuu xalaal yahay waa wixii dee xayawaanaadka faraha badan ee ku jira ilahay halkaa khayraadka uu dhigay wixii ku baktiya badda waa la iska isticmaalaya waa la iska dheefsan doonaa sida asxaabtu nibiiriga weyn u cuneen muddada dheer ay u isticmaalayeen areerinkiisii iyo wixii laga soo qaadayna qaarkood nebigaba loo keenay calayhi salaatu wasalaam ugu naaxnaaxeen waxaa xadiidka aynu ka faa'idaysanay inay waajib tahay biyaha la isku nadiifinayaa shardigaasi inay leeyihin biyo nadiifa inay yihiin waxaynu xadiidka ka faa'idaysanay badda in la mari karo liayri xajin ligayri xajin wa cumratin wa jihaad macnaa nusuusta qaarkood oo sidaa yaro ishaaraysay buu tilmaamaya naskan inuu khasisayo Ehm, marka bad la mari karo waa markii dee faa'iidaba qofka aygu jirto markastoo faa'iida aygu jirto badda wuu mari karaa ee xaj iyo cumro iyo jihaad oo qura badda in loo galaa daruuri maaha waxaa tobnaad aynu ka faaidaysanay xadiidka aziyaadatu fi lfatwa cala su'aal haddii qofka wax la weydiiyo in uu u kordhin karo isagoo uga jawaabaya wixii qofkan la weydiiyey ama muftiga la weydiiyey wuu uga kordhin karaayo faahfaahin wuu raacin karaayo muqadamuu ka bixin karaa gebagaba u samayn karaa ee ha iyo maya oo qura ma noqonayso su-aasha jawaabteeda rasuulka waxaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam biyaha badda ma lagu dahaaro qaadanaya wuuba ka siyaadiyeyba intuu taa ka jawaab uhi ha ayuu ugu daray maxay dee baktigiina waa xalaal buui khilaafka culimada markaynu wax ka taabanno saddex qowl bay leeyihin ama laba qowl marka hore aan kusoo ururin le qolyo yidhi sidaa daahirka nasku uu yahay waxalla waxa baktiga bad oo dhami waxa weeyaan waa xalaal iyo qowl labaad oo ah soo kala reebaya odhanaya xayawaanada qaarkood ayaan xalaal ahayn oo masalan abu xaniif oo kale waxa uu leeyahay ayga iyo doofaarka iyo maska badda kuwaasi ma hagaagsana buu leeyaho in la cunaamo banaano axmed ibnu xambal maqaalada mashhuurkaa madaahib marka madhabkiisa la eego isaguna wuxuu ka soo reebaa bahalka raha la yidhaa raha abeesada iyo xaas laakiin sidaa maalig iyo shaafici ay ku tegeen baa wanaagsan oo raajixa oo anasku maadaama uu iswada raaciyey in wixii badda ku jira o dham uu yahay wax wada birsola ilaahay baa yihi uxilla lakum sayd lbaxr ugaadha badoo dhan baa xalaalidiina xadiidkiina waa ka tilmaamay baktigii wuxuu nabigu xusay oo kale calayhi salaatu wasalaam waxaa naloo xalaaleeyay laba bakti ayaxa iyo wixii badda ku jira waa xuudkaas marka hada huwa alarjax ayuu ku leeyahay sheekhu xadiidkaasi sidaasuu tilmaamay mustafaadaadkiisa iyo khilaafka culimadana markaynu soo ururina waa sidaas weeye huwa dahuuru maauh alxilu maytatuh qawaacidkaasuu bixiye caamka xadiidka xadiidka labaad wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau yihi isagoo biyihii weli ka warramaya ina almaaa tahuur biyuhu waa nadiif laa yunajisuhu shay waxba ma nijaaseeyaan kan kale lasii akri wacan abi umaamata albaahiliyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi ina almaaa laa yunajisuhu shay biyaha ilaahay uu dadka ku gallaba barwaaqadaa uu siiye waxba ma nijaaseeyaan ilaa maa halaba wixii ka bata unbaa nijaasayn karaa calaa riixihi urkiisa wa dacmihi dhadhankiisa wa lawnihi aragiisa waxa hadduu nijaasa ku dhacday saddexdaa ka bedasho waxba ma nadiifin karaan biyuhu akhrajahu bnu maaja wa abu xaakim qaybta dambe wey ayaa daciif walilbayhaqiy isagu sidan u dhigay lafdiga almaau bahuur biyuhu waa nadiif ilaa in tagayara riixuhu aw dacmuhu aw lownuh inay isbedelaan urtiisa dhadhankiisa iyo araggiisa binajaasa shay nijaasa uu isku bedela mooyaane nijaastaasoo taxduthu fiihi ku dhacaysa nijaas ku dhacdaa inay bedesho mooyaane labadan xadiis intaa hore waa saxiix ee ah ina almaaa dahuurun laa yunajisuhu shay laakiin intan dambe ee tilmaamaysa saddexdaasi marka ay isbedelaan inaanay biyuhu waxba nadiifinayn marka la eego xagga riwaayadeeda iyo sanadkeeda waa daciif iyadu macno ahaan laakiin waa mujmacun calayha waa la isla waafaqsan yahay oo ijmaac baa ku sugnaada oo muslimiinta fuqahadooda way isla waafaqeen saddexdaa midab ama saddexdaa arrimood hadday biyuhu iska bedelaan inay nijaas yihiin oo aanay waxba nadiifin karaynin ijmaacaasi ayaa jira Eh, in maaragtay lifaaqa intaa dambe uu raaciyey xagga sanad ahaan iyo sinaacat alxadiid farsamadii xadiidka ee musalax kumay sugmin waayo marka ilaa wax bedelo la helayo biyaha asalkooda waxa wey inay wax nadiifinayaan waaya xadiidka waxa laga faa'idaysanayaa buri yadulu alxadiiaani calaa ana alasla fi lmaai ahaara biyaha asalkooda waa daahir shaygana asalkiisa lagu wadaya ilaa wax ka saana la helo masalada labaad yuqayadu hada aliطlaaq bima ida laaqat najaas fadahara riixuha aw طacmuha aw lawnuha fiih fainaha tunajisuhu qala almaau aw kahur ilaaqa isaga la yidhi biyuhu waa daahir waxaa lagu qaydayaa ilaa inuu isbedel ku yimaado mooyaane haddii biyaha saddexdaa arrimood urtoodii urtoodiibaa isbedeshay baa isbedelay dhadhankoodiibaa isbedelay af soomaaliga maxaa loo yaqaana kuwa de qaar hawd marayba malaa maydaan lahayn ajaa la biyahaasi waa ajo ayaa la mar hadday biyuhu ajo noqdaan ajo araggeedu wuxuu noqonaya akhdar dee way isbedelayaan biyihii waxa isbedelaya urtii halkaasay kasoo soo urayaan markaad ag marayso biyo ajaaba xagga naga xigaa la odhanaya dharankiina sasata inta badan marka looda iyo xooluhu intay galaan ay walaaqaan waayo saddexdaasi hadday isbedelaan ka hadla aladi yuqayid hada ilaaq huwa ijmac lumma calaa ana almaa almutagayira binajaasati najis sawan kana qaliilan aw kaiira ilaaqa la yidhi biyuhu waa daahir waxa khasisaya maaha ziyaadadan xadiid oo iyadu may sugmin laakin waa ijmaaca ijmaacuna daliiladu ka midi waa kaa dabeetana kaaga jawaabay ziyaadadii ana aziyaadau alatii jaat fii xadiidi abi umaamata fahiya daciifat laa taquumu biha xujat lakin qaala nawowi ajmaca alculamaau cala alqawli bixukmi hadihi ziyaada ziyaadadani inay macnaha tahay macno ahaan xagga macno ahaan macnaheeda in la aqbalayo waa mujmac wey intaa kalena wuxuna kasii hadlaysaa ziyaadadaas qaala shaykhu lislaam maa ajmaca calayhi lmuslimuun fainahu yakunu mansuusan calayh walaa naclamu mas'alaa waaxida ajmaca calayha almuslimuun walaa nasa fiiha masale kastoo lagu ijmaacay kollay nasun bay leedahay sidaa darteed mar hadday masaladu mujmac taho la isku waafaqsan yahay ziyaadadu iyo isugminba laakiin ijmaacay ku sugantay midabka saddexdaasi hadday biyaha iska bedelaan inaan waxba lagu nadaafad qaadan karaynin laguma daharo qaadan karayo marka dee qofkii cibaadadii dayn maayo hadduu biyahan hayo wuu iska gebagabaysan doonaa isagoo biyihii ag jooga ile maanic sharcigaa jira darcigii baa u diiday marka uu iska gebagabaysan markaasuu iska tukan doonaa salaadii amaa dhinacyada kale dee in la cabo iyo in wax lagu karsado iyo arrimahaas haddii duruufi keento waa la iska isticmaali doonaa ilan duruuf baa dadkii hadday haraadaan haddee waxay cunaan waayaan dee waa waa la iska isticmaali doonaa mar bay suuq weyn ba yihiin biyaha ajadi daadiyaha marka dadku haraad u dhimanay carruurta wax loo kariyo la waayo waar ajana miyaa lasoo waayay baa la ajana biyo ajana waaya maadaama waktigu uu kooban yaho wiigii laba saacadood aynu haysano wixii maqsuude muhiim un baynu isdul taagayna inihii yare daaldaala casho kaaga baahanaabaa lagu halaynaya waa shaqo guri can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau yihi idaa kaana almaau qullatayn biyuhu hadday foosto noqdaan lam yaxmil ilkhabat wasak ma xambaaraan wa fii lafdin ereygaa ereyganaa fasiraya lam yanjus ma nijaasoobaan akhrajahu larbaca wasaxaxahu bnu khusayma waalxaakim wabnu xibbaan derajada xadiidka kolka la eego waa saxiix sida uu saxiix ku noqday iyo qolyaha sixadiisa kasoo horjeeda jawaabtoodiina intaasi uu kuleeyahay wakhtalafa alculamaau fii sixati hada alxadiid qolyaha qaarkood idiraab matniga iyo mid sanadka ay sheegeen iyo jawaabtiisa inahaasu kaga hadlay laakiin gebagabadaad ka raacaysaa waxa weeye waa taa wey qaala shaykhu lalbani boga soo horeeya ka ku-xiga alxadiidu saxiixu rawahu lhamsa waa xukunkiisii weeye waqaala shaykhu lislaam ibnu taymiya akharu ahli lcilm بالxadيiث bاxadiiثi alى n manaa ahlu cilmi bاxadii ahlulcilmiga cidda xadiidka cilmiga u ley intooda badanna waxay qabaan calى anahu xadiiثu xasanu wayuxtaج bih waأjaabuu can kalaami man طacna fiih ciddii wax ka sheegtayna waa loo jawaabay marka sheekha horna saxiix buu ku tilmaamay cidda ugu hooseysaana xasan almuhim waa xadiid la daliishan karayo xujagal ah xadiidku waxa uu leeyahay biyuhu marka ay gaadhaan qullatayn waa laba jalxadood tasniyadu xaggay ka socotaa waa qullatayn laba jalxadood kolkay gaadhaan ma wasakhoobaan ilaa inay maxay yihiin mooyaane dee kii hore iyo kanaad isla akriyay ila haddii mid lagu sheego weligaa warigun mayso waa lagu soo celcelin maayo xadiid hadday laba jalxadood gaadhaan ma nijoosoobaan baa lagu nijaasta noqdaan dee haddii saddexdii isbedelaan ha way nijaasoodayano taa waad soo qaabatay dee casarka ah waaya marka qulataynka kolkay tiradooda sheegayaan waxa uu kuleeyahy waa saddex iyo sagaashan saac iyo shan iyo toddobaatan saddex iyo sagaashan saac saacu muxuu ahaa imise kiilo laba kiilo iyo xoogaa ayuu ahaa laba iyo xoogaa marka dee saddex iyo sagaashan kolka laba lagu dhufto waa boqol iyo lix iyo siddeetan marka litirka iyo kiilooga iyo way isku dhawaayeen labada litir iyo saaca ama labada kiilo labada kiilo baa ka yaro badnaa litirka sooma idhaa xoogaa bay ka yara badan yihin labada kiilo labada litir way ka badan yihin saacuna labada kilo in yar buu dheerya marka intan labada boqola litir ka dhiman dhinacaasay ka buuxsamaysa saa darteed baynu marka lasoo ururiya luqadaynu fahmayna lagu hadlo aynu u nidhi qulateynka labadan jalxadood waxa ay noqonayaan foosto ilaa laba boqol oo litir meelaha mar hadday biyu laba boqol oo litir meelaha gaadhaan foosto muggeed in midabkoodu isbedelo mooyaane waa daahir waayo aynu u gudubna haddaba maa yuukhadu min alxadiid xadiidka waxaa laga faa'idaysanayo kow ana almaaa idaa balaqa qullatayni fainahu yadfacu najaas annijaasata can nafsihi fatadmaxinu fiih nijaasta way iska difaaci karayaan biyuhu walaa tu'atiru fiihi maa lam tuqayirhu haddii aanay wax ka bedelin nijaasta ku dhacdo wa hada manduuqu lxabiib xadiidku sida uu caddeeyuu ku hadlay dee waa sibca biyaha mar hadday gaadhaan intaa qadarka intaa la eg ma nijaasoobaan ilaa inay isbedel ku yimaada mooyaane laba mafhuum lxadiid ilaan kalaamku midna wuu caddeeyaa midna dhinaciisa laga qaataa waxbaa laga fahmaa waxaynu ka fahmnay ana maa duuna alqulatayni tu'atiru fiihi najaas wixii ka yar boostada hadday dhinic nijaasi ku dhacdo kaadi yare hadday ku dhacdo ama dhiig yari ku dhaco ama wasak yari ku dhacdo yaana isbedelinba inay nijaas noqonayaan baynu ka fahamnay mafhuumka fayanjusu bimulaaqaatiha tagayara binajaasati am la ama ha isbedel ama isbedelin mafhuumka barbar yaalla manduuqa ee aynu ka qaadanay waata haddii layidhi biyihii mar hadday intaa gaadhaan ma nijaasoobaan haddii layidhi ilaa inay saddexdaa iska bedelaan mooyaane maxaad ka qaadatay oo laga fahmay hadday intaa ka yar yihiin yaanu isbedelinbe way nijaasoobayaan ayaa laga qaaday waay marka manaatu manaabu tanjiis biyaha halka ay nijaasadooda ku xidhan tahay huwa kownu lmaa waa biyihii oo ah aladi laaqatu najaasa qaliila ay duna alqollatayn halka laga eegayo biyahan inay nijaasoobeen waxa weeye inay yar yihiin kol hadday yar yihiin yaana isbedelinbe maxaa loo arkaya haddii nijaas ku dhacdo inay nijaas yihiin oon lagu dahaaro qaadan karayn muuqaalka xadiidku waa sidaa laguna tilmaam inuu yahay xadiid xujogal ah oo la daliishan karo kuwa uhooseeya hooseeya dee xasan bay ku tilmaameen marka khilaafka culimada aan u galno khilaafka culimadu waxa weye dahaba alaima abu xaniifa washaaficiy wa axmed wa atbaacuhum saddexdaa madhab iyo raggii raacay waa maalik mooye saddexda kale jumhuur baa la ysku odhan doonaa afarta madhab hadday saddex dhinac maraan waxa ay ku tegeen ilaa ana alqaliila min almaa yatanajas bimujaradi mulaaqaati najaas biyaha yar biyo yarna fahamta imika oo waa kuwa falsada ka yar hadday nijaasta ku dhacdo way isbedelayaan inkastoo abu xaniifa uu isagu muu cayinin qullatayn iyo waxaas wuxuu maaragtay tilmaamayaa waa biyaha marka had iyo jeer laya dhaqaajiyo labadiisa dhinacba ay dhaqaaqaan buuli oo isna intan foosada ku dhowan weye foosada haddii god lagu god lagu shubo labadeeda dhinac baa dhaqaaqaya buu leey biyaha wadahaba alimaamu malik aahiriya washaykhu lislaam ibnu taymiya ah, bn lqayim washeekh maxamed ibn cabdahab wa culamaau adacwa asalafiya binajmi wakayruhum min almuxaqiqiina ilaa ana almaa laa yanjus bimulaaqaati najaasa maa lam yatagayar axadu awsaafihi alaaa alطacmu aw illawnu aw iriix qolyaha kale uu tiriyeyna ee isu baxayna waxay iyaguna yidhaahdeen maya biyuhu haba yaraadeen waxaa shardiga goortay nijaas noqonayaan inay isbedelaan inay isbedelaan layidhi ana isla fahano inay isbedelaan marka la idhaaho marka dee qoloba waxbay daliishatay waxa uu kuleeyahay qolyahan daliishaday biyaha yari way nijaasoobaan markay nijaasi ku dhacdo de xadiidkan mafhuumkiisay qaadanayaan xadiidkan mafhuumkiisa oo mafhuumku waa maxay dee kol haddii qullatayn shardi laga dhigay wixii aan qullatayn ahaynin u nijaasoobi wey waxaa kaloo ay qaadanaya xadiidka inoogu iman doona ayga iyo arrinkiisa marka uu aygu afka weel geliyo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam dee iska daadiya shardi kamuu dhigin inuu isbedelo yaanu isbedelinba weelkiina waa la maydhi biyahana waa la daadin wax isbedela shardi ugama dhigin marka biyahaasi dee kol hadday yar yihiin nijaasoobaanna inaan la isticmaalayn buu kaa kalena caddaynaya qolyaha kale iyaguna jawaabahooda waa kaa kuusii tilmaamayo oo waxa ay iyaguna leeyihiin mafhuumu lmukhaalafa ayaan muctabar ahayn halkan mafhum lmukhaalafa macnaha xadiidka manduuqiisa mooyaane mafhuumka waxaa dabraya kii soo horeeya ee ijmaaca ahaa ee shardiga ka dhigaya tagiir waxaynu odhan karnaa sida ay u tacliiliyeen malaha aadba uma siyaas kama yastadiluuna cala dalika bixadiidi sabi danuubi cala bawli lacraabiy wagayri dalika min aladilla iyo ninka reer miyiga ahee qisadiisu ay soo socotee uu nebigu markuu meel ku kaashay yidhi un biyaha lagu shubo kuma caba almuhim inaad mas'aladaa asalkeedu wuxuu ku daban leeyahay masala usuul fiqiga ah oo odhanaysa mafhuumu lmukhaalafa ma la isticmaalaya mise lama isticmaalayo qolada tidhaahda mafhuumu lmukhaalafa waa la daliishan karaa nasku wuxuu ku dhawaaqay waxa kasoo horjeeda ee baxaya waa la isticmaali karaa dee waa sa saa jumhuurta ay raacaya qolyahale mafhuumu lmukhaalafa lama raacayona dee qowlkoodana adigu almuhim markaan soo ururino waxaa la odhan karaa malaa xagga istidlaalka qolyahan ehm, xadiidkan daahirkiisa mafhuumkiisa daliishanaya ayaa malaha uu ku cadyahay istidlaalkooda baa la odhan karaa waxaa kaloo sheekhu uu kaaga hadlay adu masalada markaynu soo gebagabayno horta waa laba qowlo biyuhu markay ka yar yihiin foosto ayuu muranku ka taagan yahi hadday nijaaso ku dhacdo waa u dhammaatay lama isticmaali karo iyo mehay marka aan la isticmaali karayn waa marka isbedelaan isbedelku wuxuu yahayna fahm labadaa qowl wey masalada uu bejka ama boga bidixda kaaga warramayaa waxa weeye ilaan waxa uu ka waramaya inuu kitaabka kusoo qaadan doono qaraaraadka iyo go-aamada culimada muslimiintu shirweynayaashooda axkaamta ay ka gaadhaan marka xoogaa ay culimadu joogaanba caalamul shir la qabtaa masaa'ilka casriga laysku khilaafsan yahe fiqiga ah ayaa laga waramaa dabeedna waxaa la sameeyaa ijtihaad jamaaciya marka qaraar raqamkada arbaca wa sitiin fii hamsa wa cishriin cashara saddex iyo toban sideed iyo sagaashankii taariikhdu markay ahayd qaraarkaas waxa iyo ka ku xigaba oo midna waxaa lahaa kibaaru hay-at culamaa midna waa raabidat lcaalam islaami marka nuxurkooda soo qaadano wada laqbayn kari mayne wuxuu kaga hadlayaa oo layska weydiiyey biyahan majaariga la laydhaah biyaha dirinesyada ah ee xamaamada iyo bulaacadaha iyo ka baxaya dee adduun weynahan wax waliba cidhiidhiga isku noqdeen meelaa la mariyaa markaa dib baa loo filter gareeyaa loo safeeya kadibna waa la iska sii isticmaalaa waddamada xayraanka biyuhu iskaga badan yahay ama wax walba tashiilaya qowlba waxay isla waafaqeen haddii biyihii marxalado afara la mariya bay yidhahdeen maraaxil arbaca ayay ka warrameen atasiib atahwiya qatlu ljaraasiin tacqiim bilclor bxayثu laa yabqa linajaasati aatharu fii طacmihi wa lawnihi wa rayxi wahum muslimuuna cuduul mawtuuquuna bisidqihim waamaanatihim yadhur wey markaa haddii biyahan marxaladihii ay nadiif ku noqonayeen oo dhan la mariyey oo intoo la kala reebay biyihii wasakdii laga reebay iyagoo saafiya halkaa lagu sii daayey kadibna hawada la mariyey kadibna bakteriyadii laga delay kalooreyn la mariyey midabkii iyo urtii iyo dhadhankiiba ay saafi noqdeen biyo caadiya ay noqdeen dadka hawshan qabtayna ay yihiin muslimiin caadiliina buuli oo runtooda iyo waxqabadkoodaba lagu kalsoon yahay oo gaal qulun inoo qarinaya aanu ahayn intaana wuu ku daraya <laughs> shuruudaha badan haddii la helo buuli ayay yidhaahdeen qarara almujamc waxa uu majmacaasi kuwankaasi waxa uu go-aamiyey inay biyahaasi daahir yihiin laakiin labada qayboodba waxay isla waafaqeen labada qaraarba in aanay u habboonayn cabidda iyo isticmaalka waa mustaqdar waxyaabaha kalaha la iskaga wadwato laakiin caafimaad ahaan haddii ay wax u dhimayaan cabidda iyo isticmaalka cunada waa la iska dayay waaya laakiin wixii kale waa loo isticmaali karaa bayna haddii biyaha aada loo nadiifiyo oo ay noqdeen qaar kuwii kale lamid ah ay noqdeen marka e, mawaadka lagu isticmaalay iyo wax la eego labada qaraarna intaas ku xus jaarigaas waayo waa masalo iska casriga ah oo ay ka hadleen laakiin kuweenan kale ay naga badano kuweena kale ayaynu iska isticmaalaynabu insha allah xadiidka shanaad wa can abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi laa yaktasil axadukum wardadyahow midkiin yuu ku maydhanin fi lmaai daa'il biyaha fadhiya wa huwa junub isagoo jinaabo leh akhrajahu muslim walilbukhaari bukhaari riwaayadiisu waxay sheegaysaa laa yabuulanna axadukum midkiin ku talleejin inuu ku kaati fi lmaai daa'im biyaha fadhiya daa'imkiibaa xadiidku fasiray alladii laa yajrii waa biyahaan soconaynen qulqulaynin uma yaktasilu fiihi dabeetana uu ku maydho intuu ku kaaso haddana uu maydhasho kusii xigsiiyo sidaa ayuu samayna walimuslimin riwaayada muslim waxay ku daraysay minhu ereygaa uma yaktasilu fiihi iyo uma yaktasilu minhu labaduba way jiraan yaktasilu fiihina yuu ku dhex maydhanin wey yaktasilu minhuna yuu ka maydhanin intuu wax ka darsada wey waliabi daauud riwaada abi daauud waxay iyaduna kordhisay walaa yaktasilu fiihi min aljanaaba walaa yaktasil fiihi min aljanaaba jinaabada yuu kaga maydhanin qofku biyaha uu ku kaatay waayo xadiidkani laba arrimood buu diiday marka hore waxa uu tilmaamayaa dee in diintani ay tahay diinu nabaafa diintii nadaafadda wey labada arrimood waxa weeye biyuhu marka ay fadhiyaan in la dhowro oo la ilaaliyo wey dadka iyo wasakdoodana laga ilaaliyo xoolaha iyo wasakdoodana laga ilaaliyo baliyada iyo harooyinka iyo dhijaamaha iyo qaydarada iyo intaaba waa in la ilaaliyo biyo iyo magaalada ama taar ha lagu xidho ama ood ha lagu xidho marka eh, marka uu qofku maydhanayo yuu ku dhex maydhani isagoo jilaaba leh waa adiga idinka arto qofka dee baadiyaha u fiirsaday baraagtooda dadku ma darsadaane reermiyigu intay galaan bay ku maydhaan waliba saabuunna isticmaalaan muddo yar kadib bay biyihii xumaanayaan isbedelayaan allabaas uxumoy waxaa labaad uu rasuulku diiday sala allahu calayhi wasalam biyaha fadhiya in lagu kaajo iyadana wuu diiday marka riwaayadan kan iska soo daba celinayaa waxa weeye saddex arrimoodba waa la diidan yahay ku kaadi inaad ku kaadido biyaha fadhiga ko intood ku kaadido inaad ehm, haddana ka maydhato biyaha aad ka maydhato ama ku maydhato waxaa saddexaadoo la diidan yahay biyaha iyaga ah inaad ku dhex maydhataba ku dhex maydhashadii waa la diiday ku kaadintii waa la diiday isugeyntoodiina waa la diiday macnaha waxa wey nadaafad buraa baa la doonaya nadaafad dhamaystiran baa la doonaya waayo xadiidkaasi waa kaa ah. ma yukhadu min alxadiid xadiidka waxa uu diiday alktisaal annahyu can alاktisaali fi lmaai daa'im min aljanaaba biyihii fadhiyey jinaabo laguma maydhan karo ile qofku waa muxdis markaasu xadasku leeyahy hadduu jirkiisu nijaas leeyahayna dee kaba daran waxa labaadoo iyadana aynu ka faaidnay ana annahya yaqtadii taxriim diidmadaasi xaaraantiniday keenaysa asalkiibay ku soconaysa in biyo fadhiyo lagu maydho jinaado laga maydho ama najas waa xaraam sidaa dee riwaadan kala duwan ay tilmaamayaan arrinta afraad ee aynu ka faa'idaysanaynaa waxa weeye saddexaad annahyu can ilbawl fi lmaai daa'im uma aliqtisaalu fiihi min aljanaaba ha isku darin in tood ku kaadida inaad haddana daharo isticmaasho gaalada had iyo jeer berkadaha yaraday ku maydhaan marna way ku maydhanayaan marna kaadida raacinayaan waxay kaliftaa in badan in laga sii daayo kolba la xaloo la maydho ayay kalifaysa in yar kadib ile way urayaane biyihii laakiin webiyadii iyo badii iyo kuwii soconay way soconayaan oo way dhaafayaan marka afraada laga faa'iidaya waxa weeye annahyu yaqtadii taxriim nahyi kol haddii la arko xaaraan ba asalkiisu yahay ilaa u xaaraannimadaa kaduwan la arko xadiidkan raqamka shanaad ee laga faaidaysanaya waxa weeyaan annahu laa farqa bayna almaai alqaliili walkatiir biyahaasi ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen biyo yar iyo biyo badanna musalaxoo dhan fiqigaa soo arag waxa lixaad aynu ka faaidaysanay alfasaadu almutaratibu cala alnahyeyn huwa ifsaadu lmaa bitakadurihi cala almuntaficiina bih wax kasta oo markaas ka ratibaya nahyiga labadaa nahiye lasoo sheegay waa biyihii oo laga kharibo ciddii intifaacsan lahayd ciddii intifaacsan lahayd dahaaro iyo cunno u intifaacsan lahayd in laga kharibo nahyigu taasu faa'iideeyey ina xaram sibu isugu soo yaro noqnoqonaya kukaadintiina iyadana waa la diiday biyaha fadhiyo lagu kaajo iyagana waxaa markaa dee meesha ka baxay biyihii babar ee faraha badnaa subul salaam isagu waxa uu sheekhu ku leeyahy marka la eego ereyga luqa ahaan waxa uu faa'iideynayaa ka mamnuuc ah inuu yahay labadoo la isu geeyo intood biyihii ku kaadido inaad haddana ku maydhato taasaa la diiday uma yaktasilu fiihi maca aliktisaali fiihi intuu ku kaatay uu ku maydhanin haddana taasaa la diiday laakiin waa kan ibnu daqiiq alciid raacinaya la yukhadu nahyu can iljamci min hada alxadiid wayukhadu nahyu can alifraadi min xadiidin aakhar xadiidkani wuxuu sheegay intood wasakhayso biyihii wanaagsanaa bahaaraha ka dayin oo dib ha ugu noqon riwaayooyinkan kale sheekhu raacraaciyuu isu soo ururiyena waxay faa'iideynayaan wasakayntana waa la diiday inaad wasakhaysood ku wax moodana waa la diiday labadaba raqamka koob iyo tobnaad waxa weeye yulxaq bidalika taxriimu taqawudi walistinja fi lmaai araakid aladi laa yajri kaadi baa la diiday laakin wasakaynun baa looga jeeda haddii kaadidii la diiday bal ka waran qofku inuu qurun kara iyo saxaro ku rido miyay banaantay ama dhiig ama uus maya waxaa labiyo tobnaadoo xadiidka aynu ka faa'idaysanay dadka dhibidoodu inay mamnuuc biayi camalin min alacmaal allatii lam yu'dan fiiha walam tatarajax maslaxatuha calaa mafsadatiha ummadda in la dhibo maya edabdarada aynu qaxoontigiiy waxaa kasoo dhaxale waxaa ka mid a bac iyo halkaa lagu soo tuurayo kaadiiyo wasaki ka buux sooma dhacdo suuqii unbuu marayaa qofkii kadibna bac buu isagao xaragoonayo oo soo labistay oo jimco ku socdo hadduu doonayu bac kaga bafsiinaya dabeetana waa taa wasaki ku daadantay isaga iyo intii hareere maraysayba dee qofkaa nacdasha ka soo yeedha kii u xasabeeyey miyuu ka kacayaaba marka waxay isaga yar badan tahay bakhaar aan xamaam lahayn iyo basle meel taagano suuli waaye inay soo tuuraan atar <laughs> cadiid marka labadaa gruub bay u badan tahay bal iyaguna hay isfaceen bayt raaxa baa la idhahdao iminka waa nooc ilbaxnimo aynu odhan karnaa oo aynu gaadhay xamaamadan magaalada lagu badiyo dhexdeeda dadku way yaro sharaystaan laakiin waa arrin wanaagsan qofkii dhinacuu u dhaqaaqaba inuu helayo uun dhaqaar dhexdii oo shan xamaam laga toban xamaam laga sameeyey wax fiican wey ama bilaasha ku gala ama lacage wasakdii bay soo ururinaysa marka nebigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam dariiqii iyo har geedka harkiisii iyo eh, meeshii dadku ay ku sheekaysanayeen fagaaraha ahaa saxaradii kaadidii intaba waa iska ilaaliya buui meesha dadka lagu nacdalo macnaa nacdal baad ku mutaysanaysa dadka iimaan baa la doonaya inuu diro iimaan iyo akhlaaq wanaagsanoo islaam ku rabeeyey baa la doonaya qofka inuu diro isagoon dawlad hoosena iska ilaalinayn qolo caafimaadna iska ilaalinayn waa inuu ilaahiisa iska ilaaliya damiirkiisu diraa qof nahyigan isaga a ma xaraam baa mise waa karaahiyo xagga xaraamta ula ka foolxumada u leeyahy daraaddeed xadiidka lixaad wa can rajulin saxiba anabiya sala allahu calayhi wasalam waxaa laga warinayaa xadiid xadiidkan isagaa nin ka mid a asxaabtii nebiga oo macnaha la saaxiibay nebiga waxaa la yidhahdaa ibhaamu saxaabiy laa yadur asxaabigoo aan la cayimin dhibaato ma leh liana saxaabata kulluhum cuduul baa la waa masalo musalaxa macruufka ah. asxaabtu siday u dhan yihiin waa wada caadilin waa wada caadilin oo dee ilaahay baa yihi radia allahu canhum waraduu canh ulaaika xizb allah alaa ina xizb allahi hum marka kol hadduu ilaahay raalli buu ilaahay ka noqday ee arrinkooda cidda raalli noqosho kale loo raadin maayo qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu diiday an taktasila almar'atu gabadhu inay ka maydhato oo ay isticmaasho bifadli rajuli ninku biyihii uu hambeeyey markuu maydhanayo aw irajulu ninku inuu ka maydho u isticmaalo bifadli lmara gabadhu markii ay maydhatay biyihii ay ka tagtay maxaa la doonayaa walyaktarifa jamiican si wada jira ha u darsadeeno yay isu midibo mar ha darsado si wada jira xadiidkaasi sidaasuu xusay waayo xadiidkani waxa uu diidayaa ninkii iyo gabadhii su labadii qofa isqabay ee way iska agdhow yihiin waktiganay maydhmaydhanayaan qasabadanna ha sawiraninoo ha odhanin waxaan la dardarsanayay hambadani waa maxay dadku qasabada ma wada haysto sidaa darteed haddii halkan lagu shubay disti weyn biye ama xeeraba ama sibraarba halkan lagu shubto labadii qof ay doonaan inay ka maydhaan xadiidkani wuxuu diidayaa inuu midig ku horeeyu isticmaalo ka kalena baaqiga isticmaalo xalku u jideeya waxa weeyaan si wadaaga ha uga maydhaan oo ha ka darsada kana ha ka darsada kana ha ka darsada kana ha ka darsada daahirka xadiidku waa cayn maydhigii waysadiina waa la mid waayo sidii maaragtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ba ay samayn jireen weel wada jira weel bay si wada jira u isticmaali jireen waliyaktarifaa jamiican halkan xadiidku markaa uu leeyahay nin iyo gabadh uu sheegay laga laba kale ajinabi isu iman maayaan xabi isuu keenaya laba kale ajinabi ahoo halkan isugu yimaada arrinkaa islaamo yaqaane waxaa yaqaano gaalada iyo faajiriinta dad la wada gala iyo xeeb intoo la isqaawiyo laga wada dabaasho dad kala ajinabiga labadii maxramkaabaana xataa u banaanayn waa nin iyo gabadhiisii waa xaalad khaas waayo bal maa yuukhadu min alxadiid baynu u gelayna xadiidku saddexdan arrimood baynu ka faa'idaysanay nahyu rajuli an yaktasila bifadli dahuuri lmara ninkii waxaa loo diiday biyihii gabadhu soo reebtay inuu ku isticmaalo inuu isticmaalo markuu maydhanayo nahyu lmarati an taktasila bifadli ahuuri rajul intii ninka ka soo hadhay ina iyadu isticmaashana waa la diiday almashruucu huwa an yaktasila wayaktarisa macan inay mar wada isticmaalaan ay wada darsadaan baa la doonaya sida riwaayada bukhaari kusuganba ay u leedahay ana arijaala wanisaa kaanuu yatawada'uuna fii zamani rasuuliillaahi jamiican waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam rag dumarku weelka macnaha raggee dumarka xaaska isu ahay markay doonayaan inay weysiistaan weelka dhexday dhigi jireen oo way kala darsan jireen labada eh, afraad iyo shanaadna kan un bay sii raacsan yihin kan un bay la socdaan iyaguna naha anabiyu an yatawadaa arajulu bifadli dahuuri lmara bal inagoo xadiidka ahayna kan kalena la ah oo sheekhu had iyo jeer axaadiidta iska horjeeda wuxuu isugu keenayaa wuxuu ku tusinayaa maskaxda inaad ballaaliso garaadkana weynayso aqoontuna kuu korodho nusuustana aada isla akrido oonad nusuusta mid ku dhegin ila nusuusta loola kala qabyaaladeeye haddaad mid ku dhegto oo uu ku kalo oo ka hor jeedaa ku yimaado ilaan isba waa xadiid nebiya de waa inaad meel u samayso cilmi yaraan bay sheegaysaa haddaad labadii xadiid mid u qabsato ka kalena ka qufulato istaga mariso marka labadiiba la isla waa la isla akriya labadiina si iska horjeeday marka hore waxaa la isku dayayaa in la jamciyo oo labadaba lagu wada camal falo hadday isqaban waayaan oo la waayo dariiqo loogu wada camal falona waa la kala rajaxayaa mid baa la qaadanayaa midna waa laga tegayaa wa awjuhu tarjiixi kasiiratun wamacruufatun fi usuuli lfiq walistilaax siyaabaha loo kala rajaxana halkan kuma sheegi karno iminka way fara badan ilaa qaarkood gaarsiiyeen conton wisi manaa w labada xadiis oo kana laga dhiga naasik kaa horena mansuuq noqdo maadaamuu kani xoog badan yahay waayo wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayhi wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa yaktasilu wuu ka maydhan jiray wuu ku maydhan jiray bifadli maymuuna xaaskiisii maymuuna la odhan jiray maymuuna bint alxaaris alhilaaliya radia allahu canha xaaskiisii magaceeda oo saddexan oo caynka ka ahaa marka had iyo jeer ay maydhato biyaha ay ka tagta isagaa isticmaali jiray waliasxaabi sunan waxay asxaabu sunan gaar leeyihiin iktasala wuu maydhay bacdu aswaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalam ooriyaha nebiga qaarkood fii jafnatin xeedhay ku maydheen biyo xeedho ku jira ayaa xaaskiisu ay isticmaasho ay dardarsatay ku maydhatay fa jaaa liyaktasila minha nebigu wuu yimi si uu isaguna baaqiga u isticmaalo faqaalat markaa xaaskii baa tidhi innii kuntu junuban markaan biyahan dardarsanayo jinaabaan lahaa ee iska daa faqaala nebigu waxau uhi ina almaaa laa yajnub dee biyuhu ma jinaaboobaan biyuhu jinaabo ma yeeshaana waa la isticmaali karaabay ayay riwaayadaasi sheegtay aniga waan isticmaalaya iga celin wey marka labadiina siday isku beegan yihin baaqiga inaan la isticmaalayn buu kaa hore sheegay kanina baaqiga in la isticmaalayo in macna la keenaa la doonayaayo labadii xadiid la kala kaxeeyo eeg aqwaashooda siday kusoo gebagabeeyeen yuuad maa yuukhadu min alxadiid xadiidkani wuxuu tilmaamayaa jawaazu iktisaali rijaali iktisaali rajul ninku inuu ku maydhan karo bifadli dahuuri lmar'a intii ay islaamtu ka tagtay walow kaanat ilmar'atu junuban wabilcaks cagsiguna de waa la mid sababtuna waxa weeye wlmu'minu laa najaasata fiih qofka muminkii dee ma nijaasooba fanajaasatu acraadu daakila wlmarأaةu fi dalika karajuli ida salima mima yacridu min الnijaasaat kol haddii nijaas jirka ka daadanaysa aanay jirin dee xadadkan qofka la yihi waysalaantii janaabadan uu ka maydhanaya wasak saaran maaha lakin waa shay macnawi o la yihi un qofka ismariisi waa kaa nabigu xadiidka ole subxana allah ina almumina laa qofka muminkii ma nijaaso raqamka labaad ana اktisaal اljunub aw waduءa mutawadi min alina laa yuairu fi ahuriyati lma fayalqa calaa ahuriyati hadduu qofku biyahan marka uu maydhanayo hadda ku dhex maydhasho iminka lagama hadlayo ee waa ka maydhasho ka weysaysasho waa darsasho ama weel baad darsanaysa ama labada gacmood baad darsanaysa labada gacmood unbaad marka hore maydhaysa dabeedna waa darsanaysaa saasuu qofku isugu shubaya dabcan biyihii ka soconayana kuma shubmayaanoo kuma noqonayaan meesha de uu barbar taagan yahay ila yaraan baa jirteen waay marka biyahaasi inaanay nijaasoobeen wax ku noqday haddaanay jirin in la darsaday un ama weyse loo darsado ama mayre loo darsado baaqiga la isticmaali karo ay gabadhu ka tagtay ninkeedu isticmaali karo kuwa ninka uu ka tegayna gabadhu isticmaali karto xadiidkana caddeeyey kii hore cagsigii ayuu kasoo horjeeda raqamka saddexaad xaka alwasiir wاlnawowi wakayruhuma alijmac waxay isku waafaqeen inuu ijmac ku jiro calaa jawaazi wui rajuli bifadli calaa jawaazi wuduui rajuli bifadli tahuuri lmara wain khalat bihi ninku inuu ka weysaysan karo biyihii gabadho ay ka tagtay gooniba ha ku ahaato ilaa riwaayada axmed laga wariyey mooyaane riwaayada axmed laga wariyey mooya ijmaacu waa sidaa marka qolyahani waxa ay qabaan laba arrimood bay kaga jawaabeen xadiidka hore ile xadiidkii hore halkaasi inoo yaalay sooma kan dambay horta qaateen ama ijmaacan ama jumhuurta ee sheegaya haddii biyaha laga weysaystay ama laga maydhay ku maydhasho maaha ee waa ka maydhasho macnaha waa la iska fahmayaa mar horaan ku celiyey biyaha iyaga ah inaanay nijaasoobayn in daahirkoodi yihiin baaqigoodana la isticmaali karo weysiiyo loo isticmaali karo maydhiba xadiidkaa odhana waxay kaga jawaabeen waa laba mid uun ka uu diidaya waa marka qofkii wixii ka dhacaya ay ku noqdaan ay dib ugu shubmaan qofkii wuu dul taagan yahayo xeeladiibuu dul taagan yahayo wuu ama tasdigiibuu ku maydho wixii ka dhacayaa ku dhacay xadiidkaa hore kaasuu ka hadlaya kanna wuxuu ka hadlayaa midaan waxba lagu daadin ama kanaaba nasahaya kaa hore warku waa kooban yahi soo maaha warku macad yahay waba iska dhabtayba marka kaa horena meel baa loo kaxeeyey kana meel waayahay qaala ina almaaa laa yajnub biyuhu ma jinaaboobaan kol haddaan lagu dhex maydhanin ee la darsado la intifaacsadayuun waanay haboontay had iyo jeer qofku marka uu maydhanayo dee iminka inagu wiciyad badan baynu haysanaaye in weel daboolan uu iska isticmaalo haddaanu qasrada isticmaalayn kildi daboolan inuu isticmaala way fiicantay hadduu kildigaa daboolan waayana weelka intuu halkaa dhigto inuu wax yar dardarsado oo dhinacu baydho si waxa kasoo noqonaya ee ku dhacaya uga uga daayo ila caqliga cilmigu way isu tagaaneen xadiidka sideedaad wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi duhuuru inaai axadikum midkiin weelkiisu wuxuu ku nadiif noqonayaa idaa walaqa fiihi lkalb marka uu aygu afka dafsiiyo an yaksilahu waa inuu maydhaa sabca maraatin toddoba jeer uulaahunna bituraab ta u horaysaa ciid tahay rajahu muslim wa riwaayatin lahu wa lafdin lahu muslim erayo kale oo uu wariyey waxa ku jiray sidan soo socota falyuriqhu biyaha ha iska daadiyo baaqiga soo haray ay ka haray waa siyaada intaasina ila waad isweydiinaysa baaqigii meeye walitirmidi isaguna wuxuu siyaado u keenay ukhrahun ta ugu dambaysa aw ulaahun ama ta u horeysa labadaa riwaayana iyaguna way jiraan ta u horeysa iyo ta u dambaysa waaya xadiidkani waxa uu leeyahay bahalkaa aygaah marka weel biyo ku jiraan aska geliyo wixii uu afka geliyey macnaha biyuhu tusaalun weeye oo dee biyo daahir aynu doondoonayo saas biyaha laga hadlayay caanihii iyo subagii iyo malabkii iyo wixii maaica ahaa ee soconaya dareeraha ahaa o dhamina waa lamid un ha la daadiyo weelkana toddoba jeer ha la maydho oo midicii tahay toddoba jeer oo midicii tahay baa la maydhi doonaa fijaankii isaga ahaa waaya shaygu laakiin hadduu yahay shay qalalan dee inta afku gaadhuunbaa la ysi qaadi doonaa ama wixii afkiisa uu taabtuunbaa la tuuri xadiidka marka mustafaadaadkiisa waxyaabaha laga faaidaysanaya waa sidan inuu aygu nijaas yahay baynu ka qaadanay jirhkiisa dhammaantii iyo hambadiisaba waxaa labaad aynu ka faaidaysanay nijaastiisa in loo bixinayo magacaa nijaas culus nijaas culus nijaas fudud nijaas dhexe nijaasta fududi waa waatee ta ilmaha yar inanka yar nijaastiisa la rushaynayo ta culusina waa tan toddobada u baahan inta ka dhaxaysana waa mid dhexe waxaa saddexaad aynu ka faa'iidaysanay toddoba la-aanteed inaanay ku fillayn ciid la-aanteed iyo toddoba la-aanteed midna kuma filla waxaa afraad aynu ka faa'iidaysanay hambadiisa haghagaajin kale iyo mucaalajo ma leh mar hadduu yahay dareere iska daadiyuun mooyaane waxaa salaad aynu ka faaidaysanay shaygii qalalaa intuu afkiisu gaadhuun baa la tuuri wujubu isticmaali turaabi maratan waida waaxidata min alghasalaati walafdalu an takuna maca alula liyatiya almaau bacdaha marna waa inay ciid tahay waxa ugu wanaagsan inay xagga hore tahay oo ciidda lagu bilaabo si biyo badani uga daba yimaadaan ciidda sidee loo isticmaalayaa buu ku uhi waxaa loo isticmaali karaa yaxsul bituraab min alinqa waxa ku ciiddaasi waxa ay nadiifinaysaa wax aanay wax kale nadiifinaynin oo qalabka kale loo isticmaalaya waayo baaritaan cilmiyaday ku sugantay ciiddu nijaastiisa sida ay ugoyso waxyaabaha kale qaalic ah ee wax jara inaanay ugoyn ugoynaynin maasha kale oo ragasta la idhaahdo iyo dhitooshi waxyaabihii kale midna uma jari karo sir gaaraa ah ku jirta ciiddaasoo baalkaa bacteria isjiray haddii xataa la helo wax kale oo sida ciidda wasakdiisaa u goynaya ama u jaraya loo baydi maayo tan nasku sheegay ayuunbaa la isticmaalaya ila berigaa saabuun iyo wax kaloo qaala ciido u jiray tan unbaa lagu daadsanaya lakin ciiddu iyaduna waa inaa nadiif tahay wamaa kaana rabuka nasiya ilaahay waxba ma ilaawa sida ciidda loo isticmaalaya waxa weeyaan yajuuzu bian yudlaxa almaa cala turaab aw ituraabu cala almaa aw yu'khadu turaabu lmustalitu bilmaa in shayga ciidda lagu shubo dabeedna biyaha laga dulgeeyo iyo in ciidda iyo biyaha laysku dul laysku walaaqo labaduba waa suuragal labadaas yoodo macnaha in biyaha lagu shubo ciiddu dambay iyo in laysku walaaqo laakiin meeshuu in ciida in la marmariyo ma anfacayso waa inay isla falgalaan biyaha iyo ciiddu si wanaagsan waa inay isla falgalaan masalada sagaalaad waxa weeyaan waxa akhiiran la ogaaday buuri markii la helay qalabkan wax waaweyneeye miterka iyo microscopeka waxaa la idhahda iyo in uu leeyahay bahalkani bacteria inuu leeyahay bacteria ku jirta dhareerkiisa wadata cudurro dilaaya ay ciiddaa biyaha u meesha ka saari karays fa subxaana alcaliim alkhabiir sidaa darteed baa shaarica wuxuu sheegaba aanay ka marhnay sir waxaa tabnaaba aynu ka faa'idaysanay xadiidka muuqaalkiisuna tilmaamaya ay oo dhan inuu la israacinayo culimada qaarkood waxay ka soo reebeen aygii lagu ugaarsanayay oo dee waxay leeyihiin isaga k kii meesha kuu joogay aada intifaacsanaysa ee sharcigu baneeyey in la haystaa kumuu ahaa aygaa dee xoolaha ilaalinayu ahaa ama lagu ugaadhsanayo kalbu sayd iyo kalbulmaafiya neefkii xoolaha ayga raacay iyo ayga lagu ugaadsanayo ayuu ahaa marka aygaa isaga ah haysashadiisu ay banaantay waa laga soo reebaya laakiin sida maaragtay ay culimadu u badan yihiin waa in la iswada raacinaya waa in la raacin doonaa ay oo dhan afkiisu inkaartaa u wata waxa koob iyo tobnaad oo iyadana aynu xusi lahayn sheekhu ka waramay doofaarkiina inuu la mid yahay oo culimada qaarkood ay raaciyeen laakiin sida imaamu nawowi sharxulmuhadabka uu ku sheegay doofaarka in nijaastiisu ayga ay la mid noqoto oo toddoba jeer oo midicii tahay la maydho daliil ku soo arooro khaasi ma jira buy wa huwa araajix saasaana raajixa bahalkaa doofaarka ahi meelahaasuu fuqiisa dheer iskala warwareegayaaye isagu wuxuunu lamid yahay un eh, arrinkiisa arrinka xayawaanka kale laakiin daliilkani si khaasa wuxuu uhaystaa bahalka la idhaado ayga iyo afkiisa weliba eh, doofaarkii isagu